وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo gaadhay halkuu mualifku kaga hadlayay maxduuraat اlإxraam qofka hadduu xaj galo ama uu cumro galo maxaa ka xaraama wa idaa xarama haddii uu xirto xaj uu xirto ama cumro xirto xaruma calayhi qofka muxrimkaa waxaa xaraam ka ah khamsatu ashyaa shan arrimood baa xaraamka ah gaar ahaan raggaa loo jeedaa haweenku shantaa ma wada dhanna sida gadaal uu kaga baraarujin doono mualifku raxmat ullaahi calayh shan arrimood baa lagaa doonayaa inaad iska ilaaliso mid waliba waxyaaba kala duwan baa soo gelaya oo keligeed ma aha laakiin waxyaabaha mamnuuca ka ah waa shan arrimood arrinka koowaadi wuxuu la xidhiidhaa dharka axaduhaa midka koobaadi lubsu lmakhiiti dharka tolan xirashadiisa wey kalqamiisi sida qamiiska ama shaatiga wasaraawiili saraawiisha ama dheerdheer ama gaagaaban ama korka ama hoos laga xirto walkufi khufka ama jawrabka ama kuwa adag ee kufka lugaha la geliyo ama jawrabka inagoo iyo sharaabaadka aan nidhaahno walqabaa-i iyagana waxaa weeye waxyaaba la xirto oo jaakad ahaan loo xidhan jiray iyo wakullu makhiiin kadibna wuxuu wax kasta oo tolan iyo wama stadaarathu iyo wixii wareegsan kastidaarati lmakhiiqi sida dharka tolan ay u wareegsan yihiin wixii wareegsan oo darfihiisu ay isku tolan yihiin sida macawisti iyo wixii lamidka aha binasjin waa lagu sameeyey markii la daabacayay nasjigu waxaa la yidhaahdaa marka dharka dunta la isku soo haye la samaynayo wa talbidin waxyaabo kalaa la iskula dhajiyey iyo wanaxwi dalika iyo wixii lamida ah. wayaxruma calayhi aydan sidoo kale waxaa xaraam ka ah satru ra'sihi madaxiisa inuu daboolo bimakiiطi wagayrihi wax maro u tolan sida koofiyadihii iyo wax kala toona oo mimaa yucaddu waxa lagu tirinayo ah fi caadati caada ahaan saatiran madaxa wax daboolay falaa yaduruhu dhibi maayo alistidlaalu maal inuu harsado inuu harsado bilmaxmali baalkii awrka saarnaa ama koorihii fardaha saarnaa inuu hooskiisa hoos galoo harsaday dhib ma laha wa xamlu cidlin jawaan inuu qaadana dhib ma laha wa zimbiilin dembiil ama saab inuu qaadana dhib ma laha iyo wanaxwi daalika iyo wixii la lamida walaysa lahu uma banaana an yazura ridaahu go-ii labada dhinac furan isqabay inuu gelusyo uu isku xira u yeelo oo marad iyadoo ay isku xirmayso walaa an yacqidahu intuu darfaheeda inuu isku gunto iyadana lama ogola walaa an yukilahu bikhilaalin inuu khilkhaal oo kaleetiya wax lamida xargac isugu xidho iyadoon isku tollayna lama ogola walaa an yarbita khaytan dun inuu ku xidho fii arafihi marada darafkeeda uma yarbitahu xariggii dhinaca kale iyo duntii ku xidho biarafi laakari dhinaca kale marada walahu laakin wuxuu leeyahay caqdulizaari oo soo guntiga iyo inuu guntaday isagu wa shaddi khaytin calayhi suun iyo dun iyo xarig inuu dusha kaga xira isku adkaynayo taa waa la ogolyahay masaladan koodaad waa libaaska iyo dharka dharka inta la ogol yahay iyo inta la diiday inta la ogol yahay baa asalahoo badan walidaalika nabigaa la weydiiyey sala allahu alayh alih wasalam maa yalbasu lmuxrimu min athiyaabi qofka muxrimkii dhar muxuu xihan karaa dharka maadaama waxa la xihan kara uu badnaa waxaan la xihan karinna uu koobnaa ayaa wuxuu jawaabta nabigu ku bixiyey waxaan la xihan karin si hadalka ay u muujiso wixii la xihan karoodha kale waxaa intaa la sheegay ahayn waad xihan kartaa marka wuxuu yihi laa yalbasu lqamiisa wala alcamaa'ima cimaamadna ma duuban karo wala asaraawiilaata wala albaraanisa baraanista waxaa la yidhaahdaa dharka sarwaalka iyo shaatiga iyo koofiyaddu isku yaallaan baa la yidhahdaa innaga hadda nimanka dadka fundiyaashae ama wax dhisa ama gawaarida hagaajiye iyaa qaata waxaa kaloo baraanis la yidhaahdaa hadday shaatiga iyo koofiyadu isku yaallaan qaarka hor iyo madaxu sida funaanadahan iyo jaakadyada dhaxanta aan ka qaadano qaybahooda madaxa lena min jinsi baranis wey maanaa shay qaarka kore qaarka ah iyo madaxu isku yaallana lama ogola waxaa kaloo nabigu yihi walalkhifaafa qufkan lugaha la geliyana lama ogola ilaa axadun laa yajiduna naclayni qofka aan heli karin laba kabood maahane qofkii kaba waaya ha xirto wixii anqawyada kahoo ka koreeyana ha ka gooyo anqawyadu banaanka inay yaallaan weeye labada lafood waliyaqطachumaa asfala min alkacbayni kacbaynka wax ka hooseeya ha ka gooyo intaa hoose daruura hadduu u gooyo dhib ma laha wuxuu yihi walaa talbasuu min athiyaabi shay-an masahu zacfaraanu aw warasun waa qaybaha maxduuraadka dambe haddii qamiiskii la diiday oo cimaamadii madaxa la diiday oo saraawiishii hoos lagu xihanayay la diiday oo kasofisyadii iyo qofkii lugaha lagu xidhanayay la diiday oo kii isku wada yiilayna la diiday kuwii kala googo-naana la diiday kii isku yiilayna la diiday culimmadu waxay yidhahdeen waxaan la diiday maxaa ka dhaxeeyay wadaagaan waxay wadaagaan dhar tolan oo mid waliba qaybta jirka loogu talagalay sidii loogu xiri lahaa ee isku qabsan lahaa u samaysan wey cimaamada marka la duubo madaxii bay ku dhegan tahay u samaysan tahay waxaa la mida koofiyaddii ama mid ciidan ha noqoto ama mid culuma ha noqoto ama mid magaalo joog ha noqoto iyo dhalinyaranimo kaydooni ha noqoto wixii koofiyad ahaayey xukmulcimaam ay qaadatay haddii la diiday wixii sarwaal ahaana wixii booska sarwaalka lagu xidi jiray oo dhan baa raacay oo macawisihii ku dar sarwaal dheer hadduu ahaa iyo kastuur hoose hadduu ahaa ku dar qolyahadan ka xajiyey waxaa la yihi xaramka markay tageen kastuunka hala iska bixiyo markaas wuxuu yihi waraade maanuu nin weyna baan isqaawi bu ilahay iga og baanan maanta kastuunka iga dhigaynin bu yihi anuu nin weyna midaan isqaawin oo laga yaaba qofku inay la yar adkaato laakiin asal ahaan in maloo ummadda dhan ee xajiyeysa nabigii laga soo bilaabo sala allahu alayhi wasalam sarwaaliya iyo lama xidhan jirin saas darteed waxaa mideeya qaarka hore kii u samaysnaa kii qaarka dambe u samaysnaa kii lugaha u samaysnaa kii madaxa u samaysnaa ee dharkii xirasho loogu talagalay oo dhan waa la diiday makiisku xaggee buu soo galay dharka dharku waxay yidhahdeen asal ahaan isagoo waaraad ah la sameeyaayo u soo baxaa kadib baa la googooyaay oo la isku toltolaay oo la isku hagaajiyaa haddaba dharkan dambe ee kii waaraadka ahaa ee furnaa lama diidine kan la googooyey ee la toltolay baa la diiday kana waxaa loo talay hadba meesha loo xirayo inuu ku habboonaado oo uu qabsado almakiis halkaasi ka timid waa dharka toban sallaanshihii markast wax kastoo darfihiisu inay furan yihiin izaarayni hoosguntii iyo laba go wixii aan ahayn waa la diiday laakiin labada go midabkoodiyo waynu soo marnay cadiinkaa fiican laakiin midab kastaa la ogolyahay saasay makiid u yidhahdeen culimadu raxmat ullaahi calayhim madaxa qarintiisu waa laba waxaa la diidan yahay inaad dallad qaadata maaha inaad khaymad iyo teendho gashana ma aha anoo socda gaadhi inaad dhex fadhiisatoo fuushana ma aha wax madaxa lagu dado oo lagu qarinayaa la diidaya alaab aad xamaalatay ood qaadayna maaha adigoo xaajiya alaabtii aad soo gadatay madaxa waad ku qaadi kartaa qofkani waxaa la odhanayaa alaab buu madaxa ku wadaaye madaxuu daday lama yidhaahdo qofkii koofiyad qaatana madaxa waa daday qofkii dambiil iyo jawaan madaxa ku qaadana de alaabtiisiibuu xambaarto madaxa ku wataa ee madaxuu daday lama yidhaah waxaan madaxuu daday iyo madadin maxaa miisaanu ah curfigaa una ah. walidalika wuxu uhi mimaa yucaddu fi lcaadati saatiran caadadaa muxakamahoo xukunka la isula noqonaya wixii sharci nasa uusan xadaynin macno lugo oo xadeeyeyna uusan jirin curfiga iyo caadadaa loo noqdaa curfiga wixii madax daboo loo yaqaano lama ogola wixii aan ahaynna waa la ogolyahay halkaa waaa wuxuu tilmaamayaa wax inag iyo nimankan shiicada aan ku kala duwannahay xajka haddii aad tagtaan qolyaha shiicada gaarigu safiga hore o dhan baa go-an cugli annaga iyo cirka naloo dhaxayn maayo gawaarida ay saaran yihiin kor kama tagna korka way banaan tahay wuxuu ka baqayaa madaxii uu qariyo asturay in la yihaahdo nabigeena waxaa sugan sala la alay slam xajka isagoo jooga inay dhacday dallaalin iyo dallad in lagu yar hareeyey haddii madax qarin ay tahay taas haddii madax qarin noqon lahay taa looma jeeda marka dharkaaga haddaba wixii isku tolitaan macnihii qaadanayo oo dhanna lama ogola go-i labada dhinac inaad gelwisyo uga samaysa lama ogola inaad dur iskula tasho irbadna lama ogola inaad xalaqado wareegsan oo isku xajinayo u samaysana lama ogola wixii macawis ka dhigayo oo dhan lama ogola macawis ereygaasi asalkiisu waa carabi iyadoo macawisa laakiin waxoogay taxriif lugawi oo yar baa ku dhacayoo carabtu micwas bay dhihi jireen waxaa kaloo yidhahdaan fuuta inagu fidqaan dhahnaa soo ma qaarkeed inaga macawis iyo fidqo maxaa kaloo lagu daraa magac saddexaad manaad fidqadana waa fuuadii carabiga ahayd macawistana waa micwaskii carabiga ahaa oo waxoogay lafdiga unbaa si kala loo dhigay ilaan zaydan af soomaaliya kuma jirta hoosgunti iyada keligeed maaha xataa go- waa hoosgunti sooma waa izaa hoosgunti ridaana waxaa weeye garbasaar iyo kor wixii la saarta intaasi waa waxaa koobaad ee mamnuuca ka ee axaadiistaas iyo macnihii laga qaatay baa loo daliishaday athaani ka labaad mid laguma diidan ogow dharkii markaad guntato hoos guntigii hadduu kuwiisu hay waaye inaad suun ku xirato kutubta qaarkood waxay ku dhahayaan walaa ba'sa bitikati atikatu suunka wey suun inaad u xidhato xizaamna waa la yidhahdaa tikatuna waa la yidhaahdaa dhib ma laha haddaad biinan qaadato oo intii dadkii len ma wada guntan yaqaanaan adiga soomaaliya haddii aad wada guntan taqaano guyo maxaa isu guntato ummad waxaa jira weligoodba xajka iyo markay imanayaan moyna waxba guntanin markaasaa naftaa ku qabani adu intaa guntataad orti iyagana naftaa qaban markaa biinan inaad kula qabata dhib ma laha markii la yihaahdo iraac iyo garab hala baneeyo garab intay banayaan maradu isu qabsan mayso intuu ku yimaad wuxuu leeyahay maradaada macolaa marisay marada markaad saas tiraada isku dhegaysa ani isqabsan weyde macola marisay ku leeyahay mana wax walba barasho wey walidaalika iyadii hadduu iskula dajiya biinan dhib mala si ay uhaysata meeshii waana wax laga furayo sida adiguba intaad gunudo aada guntiga ugu maroojinayso athani waxa labaad ee sheega labaad ee xaraamta ah yaxrumu waxaa xaraama bacda alixraami xaj iyo cumro marka la xirta kadib aiibu cadar iyo wax carfayaa xaraam fi thawbi dharka in la mariya waa xaraam walbadani jirka in la mariya waa xaraam walfiraashi gugashaa dugladaysa inaad marisana waa xaraam adig iyo cadar waxaa la yihaahda ilaa aad taxallul awal xalaal noqoto adix iyo barfuun iyo wax carfaya la aad mari kartaan kalmiski wاlkaafuuri wالzacfaraani saddexdaa midna baa tusaale ahaan miskigu waa nooc cadalka mida asalkiisana waa wax laga keeno fara fi baalka la yidhahda asalkiisi laga keeni jiray haddana isagoo sanaaci oo la macmiray baa jira fara fi miskigu waxaa weeye baasha inagu garanuugta aan idhaano wax yaroo ku dhegan oo ka go-a oo carab badan weeye walkaafuurina asalka kaafuurku waa timirta ubaxeeda wax ka dhexbaxa wey oo carfoon isagana zacfaraankana waa taqaanaa oo bahalkan huruudaa ee haddaynu doonno beriiska aan ku darsanno haddii la doonana lagu cilaantaba weye sida cilaanko kale loo marsade la isku dhalaaliyo wey isagana lama ogola saddexdaa haddaad eegto waa saddex abiici ah midna xayawaan buu ka yimid labana geeday ka yimaadeen waxaa looga qiyaasan marka geed kasta oo carfaya looga dhowaan karo ama isaga in la ismariye ha noqoto ama xataa cunta in lagu darsado ha noqotee lama agmari karo wa shami lwardi geedka ubaxa wardiga la yidhaahdo inaad ursato ood way carab ka raadisaay isna lama ogolo wlbanfasaji wlnaylufari waa laba geedo waxay isticmaali jireen inaga waxyadu magacyo kalaan u naqaanaa geedaha laakiin soomaaliya waxa lagu yidhahda ma aqaano geedahana waxyaaba badan oo hadda magacyada gaar ahaan magacyada dumarka ee carabta ahaan jiray waa geedo ubaxa magacyadooda qaar carabtii waa laga qaatayo magacyadii caddaan baa qaatay sida susan iyo magacyada lamidkaa geedahan la ihahdo geedo badan oo susanka o ay yihiin waa ubaxyo inaga yaasmiin baa kamida yaasmiin waa ubax magacii carfa marka gabdhaha loo bixinayo ubaxyada carfo oo dhan laba kamida wey barfasajig iyo naylofarka kadib uu kuusoo gaabiye wuxu uhi wakullu mashmuumin ayibin wax kastoo la ursado oo udgoon agtiisa ma mari karti waa inaad iska ilaalisaa wayaxrumu waxaa xaraana sidoo kale rashu maai lwardi geedka wardiga la yihahda biyihiisa carabta badan wamaai zuhri ubaxa carfaya biyihiisa wuxuu markuu aada u qoyan yahay dhacaan buu leeyahay waana carfaa in lagu daadaadiyo wakadalika duhnu lmuayabu saliidda ama subaga cadar kale ee carfaya laftiisu isna lama ogola yaxrumu shamuhu in la ursado waa xaraam wa duhnu jamiici badanihi tirkiisoo dhan inuu taabsiiyana bihi duhun suragaasi waa xaraam ka duhni اwardi wاlbanfasaji wamaa ashbaha dalika wixii lamida innaga waxaad tidhahdaa kareemkan iyo saliidaha baafumka basantajka uu ku jiro lama ogola suuqeena haddaad tagto saliidahan hadda madaxyada aan marsana intooda badan nisbe ama qayb barfun ku jirta kareemyadeenna haddaad fiirisaan intooda badan barfuum baa ku jira innaga soomali haddaan nahay waa iska qaadanaa waa gadanaa laakiin markaad xaj iyo cumro ku jirteed wax gadanayso intaad fiiriso waxa uu ka samaysan yahay badanaa way ku qoran tahay ingredentiska ah kada kada kada kada faaq unbaad arka inta badan walidaalika soomaalia imaha ererkaa markii saliid aad u raadinaysa suuqa ad marayso waxaa kugu adkaan saliid aan baafun ku jirna ad hesho ilmaha hadda dhashayna ma fiicna wax baafuum ku jira yihahdaan sariidan baafuum ku jirin baa fiican waad raadin intaasoo dukaan baad mari intaasoo subermarket baad mari intaasoo farmashi baad mari markaasaad mararka qaarkood waxaad waayi waxaan baafuum ku jirin marka waxaad garaan baafuumka aad buu u badan yahay karaanka waada carfaya baafuum wax kamida ah ku jira waxaa lagaa rabaa saabuunta kowde saliidana laba dheh kareemkana saddex dheh waxaan baafuum ku jirin baa lagaa rabaa intaa lagaaga harin maayo wixii gogosha iyo dharka iyo jirkaaga midna lama ogola intaas laga hari maayo wain kaana hadduu yahay subaga iyo waxaa la ismariyo ayra muayabin mid aan cadar iyo barfum lahayn hadduu yahay ka zaytin saliidda caadigaa wey wa shayrajin ta sinsinta weeye iyo wanaxwi xram shayrajku waa saliidda sinsinta xarum waxaa xaraama an yadahira bihi kuwa ku subko lixyatahu warasa gadka iyo madaxa inaad mariso saliid oo dhan lama ogol uu kuleeyahay sababtoo ah waa tarafuhu iyo raaxaysi xaajigii dhabta ahaa ma tihid marka waxa looba diiday tima in la xiro oo cidiyo la guro waynu mari doonaaye ninka xaajiga ah diif iyo basaas inay ka muuqataan la rabaa yidhaahdeen oo maxaa u daliila waxaa uu daliil ah xadiis imaam bayhaqi iyo tirmidi iyo keyrkood wariyeen oo cumar laga warinaya radia allahu canhu ardaa nabigaa la weydiiyey mal xaaju xaaji la yihahdaa markaasuu wuxuu yihi ashucu tafil qofka basaasan madaxiisu jirkiisuna uu diifaysan yaho basaasan yahaa la yihahdaa xadiika shamaakir waa xasan buu leeyahay markuu fi saxiix jaamic kaga hadlaayo iyo saxiix tarkiibka halkaa waxaa laga gartay helen xaaji maba tihidba haddaad isnaashnaashto ood isdhalaaniso ood kareemkii iyo isla daba orada saliidii oo guntigii iyo waxoogay kiishada aad qabta jeebkooda kugu jiraan xaaji rasmiga ma tihid bailaalin muddaduna waa muddo kooban oo maalinka sideedaad markaad xirato maalinka sagaalaad maalinka tobnaad gelinka hore waa iska laba maalmood laba maalmood iyo laba habeen waad ka maarmi kartaa dadkuna markayna kula mid ahayne kareem la wada marsanaya taadu fool xumaataaye markii dadkii oo dhan sariir iyo kareem aan la marsanin dicilis fiirin oo isla yaabiba ma laha waa wada caadi dadkuna wax hadday wada yihiin lalama yaabo innaga hadda haddii aad aragta qof laba go- qabo magaalada maraya magaalada dhan baa istaagi ma innagii markaan xaj iyo cumro aadneen laba go- xirano waa caadi wax lala yaabo malaha dadkii oo dhan baa laba go qaba kama naasi laa basa wey marka dadka hadaad kamid tahay dhib ma laha alxaaju markii la weydiiyey ashucu tafir wey madaxiyo jirkiisa oo qofkay basaasan yahay diifi ka muuqata wey ilaa an yakuuna inuu yahay aslaca mid aslaca maahan midaan madaxiisu tima lahayn ba inuu yahay maahan aslaca laba nooc weeye mid markii si horeba aan timo lahayn oo allawxiir aqrac baa la yidhahdaa hadda laakiin wuu soo gelaya kaas aqrac baa la yidhahdaa aqrac waa ruuxaan asalba timo lahayn aslacna waa ruuxay timihii ka biibeen oo bidaari ay gashay ilaa an yakuuna aslaca mid bidaar diirata inuu yahay maahane oo madax bada bidaada haddee tabiiliya waxmarisa caadiya wuxuu leeyahay dhib ma laha waayo tima aada shallaysa tima aada qurxisay meesha ma yaallaano nin xaragoonaya oo shaafeertamaya matiid walaa yaxrumu xaraam maaha shabmuhu saliidaan cadalka lahayn in la urisado wa duhru jamiici badanihi jirkaaga aada mariso inkastoo tafilki ay soo gelayso jirka muuqan maysay kuleeyihin laakiin madax aad bay u muuqan marka lagu arko dafoolxumo wejiga ka bilaabata solaba dheh marku horeysa waxa lagaa daalacan ee la arki waa madaxaaga madaxiiba hadduu basaasan yahay intaada kale wax fiirin baaba iska yara maxaa kaloo kuu banaan inta badan gacmaha iyo lugaha kuu banaan kuwaana boodhkii iyo wax fiirin ma laha waxaa xaraama calayhi qofkii muxrimkaha ah. aklu acaamin cunto in cuno fiihi ay ku jirta iibun carfaya oo daahirun acmuhu dhadhankiisa uu muuqdo aw lownuhu ama midabkii carabtu ay muuqato aw riixuhu ay ka muuqato cunto wax carfa lagu daray wixii la carfayeyna ama midabkiisii muudo ama dhadhankiisii muudo ama urtiisii ay soo carfayso karaaixati maai lwardi haddii wax lagu kariyo carabteedoo kaleeto wey walawni zacfaraani zacfaraan haddii beriiskii lagu dalaacin ama khaydaa lagu dalaacaso waa lagu dalaca zacfaraanka cuntooyinka gaar waxaan aad soomaalida u arkaa markay munaasabaad martiqaadyo leeyihiin beriiska dhammaantii ama qaar kamida ah, bay zacfaraanka ku daraan mararka qaarkoodna suugahay dallacayaan bay ku daraan xaggana waa ku badan tahay iyo wa acmiga dhadhankiisa sacfaraankii wixii lagu daray lama ogolaa lagu yihi wa acmi cambarkuna waa nooc ubaxyada kamida isagana cambarka wax lagu daray oo lagu dallacay isna lama ogola iyo wa acmi cambari cambarka dhadhankiisana lama ogola cambarkaasoo fi ljawaarishi lagu daray waxyaabahan aada loo shiidin jawaarish waxay yidhahdaan waxyaabaha xubuubta iyo miraha ah saddex baa loo isticmaalaa cunto ahaan mar waa la shiidaa inagu gelaydoo ka soo qaadna tusaale waan shiidnaa buday noqotaayoo qaab baa loo isticmaalaa marna iyadoo sideedii ah baa dheriga lagu ritaan marna waxoogay waa la yar juga jugayaayo afka yar dheer iyo duubka koraa laga qaadaa tan dhexdhexaadka ah baa jawaarish la yidhahdaa wax la yar burburiyey aadna aan loo sheegin wey kuwaasaa waxay caado u lahaayeen inay ku daraan waxyaabaha carfo lagu carfinayo taasoo wax carfiya lagu darayna agteeda hamarin iyo wanaxwi wixii lamid oo dhan wayaxrumu waxaa xaraama dawaau lcaraqi dhididka dawo hadii lagu daweynayo iyo walkuxli inakuul almuayabayni oo la carfiyey waxaa muuqata xilligii maalim kitaabku uu qorayay dawa dhididka loo isticmaalayo waxyaabaha carfa lagu dari jiray baa jirta innagana way jirtaa innaga midda jirtaan idiin sheegi mid waxaa jira meelaha dhidide kilkilaha iyo yar carabtoo la marsado soo maaha taasoo kaleeta way waxaa la diidan yahay wallahi niyagu meeshii waa yar dhididaayo meelaha golomad iyo meelaha dhididaan bahashaa marsan haddaan carab ku jirin oo shirkiga inuu islisa qofku ka baqayo oo faasliin iyo wax lamida ah marsanayo lama diidana laakiin waxaa carfee dhididka lagaga hortagayo iyo waxaa carfaya indhakuulka ay waxaa carfaya lagu daray midna lama ogola adu caraf iyo iib wixii la halmaalo dhan baa la diiday nabigaana calayh salaatu wasalaam waxaa carfaya diidayo dadkii noolaana wuxuu yidhi qofkii looma ogola walaa hawbun masahu warasun walaa zacfaraan zacfaraanka iyo waraska labada geeda la yihahda ee carfa mara la taabsiiyey oo lagu carfiya looma ogola qofka xaajiga ninkii hashiisa intuu ka dhacay luquntu jabtee dhintayna nabig ala slam wuxuu yihi qofkan hala dhaqo hana la kanfo walaa tugatuu ra'sahu madaxa hadadina walaa tuqaribuuhu iiban wax carfayana ha u dhaweynina wax carfaya agtiisa ha marinina qofka muxrimkaa marka lama ogolo intaadan gelin ixraamka jirkaaga sii marso dharka laakiin ha taabsiin ixraam haddaad gasho jir iyo dhar iyo gogooltooda lama ogola iyo cunto saa darteed intaad muxrimka tahay adoo muxrim ordaya meel cadarlaa intaad aragtood ku leexato bara bal ii fiiri ha dhihin ama bahalkii ha urursanin laguma ogolaya aggaa waxa carfaya ka mar ahaaliu waxa saddexaad ee maxduuraat lixraamka yaxrumu waxaa xaraama xalqu shacrii timihiisa inuu xiro iyo wa nasfuhu inuu rifo walow bacda shacratin tin barhkeedba ha noqdee taqsiiran gaabin tinta qaarkeed oo yaraha dheeraatayba ha noqotee inaad iyada intaad qabato xataa kala goyso ama aada gaabiso maqas iyo wax lamida lama ogola oo min rasihi madaxiisa tintaama xiri kara maraan ku rifi karo aw ibطihi kilkishiisa aw caanatihi timihiisa hoose aw shaaribihi shaarubadiisa iyo wasaa'ira jasadihi jirka intiisa kale wa taqlibu adaafirihi cidiyihiisa inuu gurana lama ogola walow bacda dufurin cidiyaha qaarkood ama cidi qaarkeed iyo gobol kamidaba ha noqotee amaxa saddexaada xaraamta ka ah waxaa weeye wax qiibka ay waxwadaagaan iibka waxaa lagugu diiday min baabi nahyi can tarafu xaajigu ashuxsu tafil wey nin tamashlaynayoo isqurxinaya oo raaxaysanaya ku mashquulsan maaha tanna waa baabkiio tibo oo dhan in la xiira lama ogola nasan wa qiyaasan amaa madaxa inaan la xiirin walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilahu madaxa ha xiirina ilaa hadigu maalinka tobnaad ee mine lagu gawracayo iyo taxalul awalka la gaaro wa amaa intiisa kale fa min baabi alqiyaasi ibn mundir raximah llahu taala isaga wuxuu soo guurinayaa inay culimmadu ku ijmaaceen isaga ibnu qudaamaba inaan ciddiyaha la taaban karin oon agtooda la mari karin sheekh maxamed rabin shinqiiti daliil buu isagu raadiyayo في أضواء البيان في سورة تفسير سورة الحج markuu ka hadlayay في qwlihi taعaaلى ثuma lyqضوا tفتhm ha gutaan oo ha dhamaystaan tفتhm ereygaa tفتhm waxaa looga jeedaa bacd الصaxaaba wuxuu ka soo guuriyey tfadka ha dhamaystaan laleeyahay waa xogay diifta iyo basaaska oo ah madaxa oon la xiirin cidiyaho oon la gurin kilkilaha oon la rifin bay yihaahdeen saxaabo ma garanayna halkaasay la aayaddaa lafteedaaba u daliila walyaqdu tafatahum ragkaasna culamada qaar baa la aday qaarna qiyaaska la adayna waxay yidhahdeen madaxa xiritaankiisa mancan cani tarafuhi ciladaasaa loo diiday kilkishii iyo garkii shaarubadii iyo cidya la gurayna waa min hada baabi lamid weeye iyada raaca faidaa taayaba haddii uu wax carar amarsado ah aw labisa wixii laga xaaraamtinimeeye dhar ahaa buu xirtay aw xalaqa ama wuxuu xiray alaaa shacaraatin saddex timood aw qalama wuxuu gooyey alaaata adfaarin saddex cidiyood aw baashara ama wuxuu la mubaasharooday oo taataabtay xaaskiisii fii maa duuna alfarji wixii galmo ahayn bishahwatin buu u taabtay in iyagoo la socdo gacanta uu qabto uu caawinaya lagama hadlo inuu shahwo darteed u taataabto wey aw duhnin aw dahana ama waa isa sukay oo buu isticmaalay madaxii lazimahu shaatun neef ariga ku waajibaya wa huwa mukhayarun wuxuu khiyaar u leeyahay bayna dabxiha neefkii inuu gowraco wa bayna an yucima inuu quudiyo alaaata aasucin lix sus likulli miskiinin miskiin kastaba nisfa saacin sus nuski waa lix miskiin marka saddexdii suus baa lix miskiin uqaybin oo nus usiin wa bayna sawmi alaaثati ayaamin iyo saddex maalmood inuu soomo qofku hadduu maxduuraadkii saddexda ayan soo sheegnay mid kamida ku dhaco sida loo soo sheegay ugu dhaco kafaara gud baa laga rabaa kafaara gudkaa waa kay culimmadu fidya bay u yaqaanaan ama dam baa waajibaya asalka waxaa waajibana waxaa loo daliishaday aayadda qowluhu tacaala walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi ninkii madaxa dhib ka haysto ama xanuunsan oo kadib madaxa xira fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin saddexdaa mid kamida ah fidya laga rabaa qofki fidyadaas soon bay noqon kartaa neef la gawracay noqon kartaa ee nusuga acaam cunto masaakiin la siiyay noqon kartaa saddexdaa way noqon kartaa soonku saddex maalmood inuu yahay cuntaduna saddex suus tahay kan kalena uu nusugkana neef ari a yahayna nabigaa ku fasiray sal lla alay slam waxaa dhacday xilligii nabigu xajatlwadaac saxaabadii la socotay nin kamid oo kacb ibnu cujra la dhihi jiray radia allahu canhu wa baa madaxa jir badani kaga dhalatay ilaa ay intay soo dareertay jirkiis iyadoo ku dareeraysa la nabigu u tegay wuxuu rasuulka ilaahay ilaahayow dhibkan ay haysta horena nabigu xaaladiisa wuu sii maqlay wuxuu yihi ma moodaynin dhibka ku haysta horta wuxuu yihi ma ku dhibayaa waxani haa markii dambena wuxuu ku yihi dhibka ku haysta inuu sida yahay maba moodaynine madaxa iska xiir madaxii haddaad xiirtana wuxuu yidhi unsuk shaatan neef arya gawra aw sum alaaata ayaamin ama saddex maalmood soon aw acim faraqan min aطacaami calaa sittati masaakiin ama saddex masaakiina sii faraqan faraq waa weel qaada saddex suus haddii lagu yihi saddexdii suus lix miskiin sii soo nus nus maaha nisfa saacintan halkaasa laga keenay saasuu nabig wa waana takhyiir qofku isagaa kii uu doono qaadanaye tartiib kala horeeya sida kafaaratu lyamiinkii maaha fain calima hadduu ogaado annahu isagu insaraxa hadduu shanleeyo lixyatahu garhkiisa aw khallalaha ama biyihii waysada iyo gacanta gudaha hoos faraha u gelgeliyo intatafa inay soo googo-ayaan oo rifmayaan shacarun timo xaruma daalika takriirki iyo shanladiiba xaraam bay noqon falow khallala haddii uu dhex gelgeliyo farihii aw kasala waja wejigiisii uu dhaqo fara'aa fii kafihi uu ku arka shacran tin laba masalo u kala qaadayo qofkii og takliil iyo sharla hadduu sameeyo timuhu inay soo go-ayaan goyntiina aan la ogolayn de haddaad samayso waxaad og tahay timihii uu soo goyn waajib sharciga oo kuu dareyna uusan jirin baad samaysay sidaasna lama ogola maadan ogeyn waad shaqlay waad gacantaad galgelisay ama wejigaa dhaqatay sidaadii aad tiri baad gacantaadii tiba ku aragtay maxaad samayn fara'aa fii kafihi shacran tibuu ku arkay wa calima wuxuu ogaaday oo hubaa annahu isaga huwa ladii natafahu ka soo gooyey isaga inuu yahay markuu dhexgalgelinayay waxbaa ku yar dhagayo uu jagti buu maqlayay isaga inuu gooyey waa hubaa xiina gasala wajahu markuu wejiga dhaqayay aw khallala ama uu fara gacmaha dhexgalgelinayay garka lazimahu fidyatu fidyadii baa waajib ku ah wain calima hadduu hubo annahu kaana inuu ahaa intatafa binafsihi isagu mid iska go-an oo iska dhex yaallo gacanta uu soo raacay aw lam yaclam haada walaa daak ama ma garanayo isaga inuu gooye isagu inuu iska go-ay ma kala garanayo falaa shaya calayhi waxba laguma laha waayo diqada lahuba hadduu galay unbaa cuquubo iyo xisaabtan iyo kafaara lahuma ka dhalan lahayd inuu iska go-ay baa dhici karta ixtimaalna xukma waajibo wain ixtaaj hadduu ubaahdo ilaa xalqi shacri timaha inuu xiha limaradin xanuun aw xarin kulayl aw kasrati qamlin injir badan aw ixtaaja wuxuu u baahday ilaa lubsi makiiti maradii tollayd inuu xirto lilxari aw ilbardi iyo qabow adag bu adkaysan waayo aw ilaa taktiyati ras ama madaxa inuu dadu u baahdo dabayn iyo dhaxab maa ku dhacday falahu dalika waa u banaan tahay wayufdi fidyada waa bixinayaa qiyaasan calaa xalqi raasi madaxa xiritaankiisiiba waxaad u baahatay oo maxduuraat lixraam ahaa kaa hadday fidye ka waajibtay maxduuraat lixraamka dhan cinda alxaaja waa la banayn fidyadii baana waajibi qiyaasan araabicu nooca afraad ee xaraamta ka ah qofka muxrimkaa aljimaacu fi lfarji haweentiisii inuu u tago weeye xubinta tarankan uga tago wlmubaasharatu baa xaraam ka ah inuu la mubaasharoodo oo taataabto fii maa duuna alfarji waxaa ka sokeeya bishahwatin shahwo u taataabto kalqublati dhunkashadii wlmucaanaqati mucaanaqadii laaquqaadkii walamsi taabashadii bishahwatin loo taabanayo dhan looma ogola mar hadduu ilaahay baana quraanka yidhah axaju ashhuru macluumaatu faman farada fiihina alxaja falaa rafata rafat lama ogola rafadkana waa jimaaca iyo kulanka gubasha iyo muqadimaadkeeda wixii gobol oo dhan baa rafada la isku yidhaahdaa bay culimadaasi leeyihiin fain jaamaca haddii uu taga haweentii camdan ulakas fi cumrati cumradii qabla faraaqihaa intaanu ka dhammaanin aysan timihii gaabin ama xielin aw fi lxaji buu u tegay qabla taxalluli اwal taxallulkii hore intuusan xalaal noqonin oo maalinka tobnaad uusan jabaraadka tuuran ama hadyigii gawricin ama acmaashii wax lamida kamida uusan la imanin fasada nusukuhu xajkiisa waa fasaadaya wayajibu calayhi waxaa ku waajibay itmaamuhu inuu dhamaystiro kamaa kaana yutimuhu suu dhamaystiri lahaa low lam yufsidhu hadduusan xajka iska jebinin iska burin xajkaagii haddii uu jimaac galo cumradoon dhammaan ama xajkii oo maalinka tobnaad acmaashii la samaynayay aanan waxba ka samayn xajkaagii iyo cumradaadii baala waa kuwa bure wey ha buraane inaad dhamaystirta waa lagaa rabaa liaahiri qawlihi tacaala waatimu alxaja waalcumrata lilah ilaahay dartii u dhamaystira cumrada iyo xajka dhamaystira laleeyahay lama kala qaadin idaa kaana صaxiixayni aw faasidayn daahirka aayaddu ma kala qaadin bay fuqahada jamhuurtoodu yidhahdeen xajkiina waa dhamaystiri saa darteed wayajibu calayhi waxaa waajib ku ah itmaamu inuu dhamaystiro kamaa kaana yutimhu low lam yufsidu xajku biljimaaci camdan kasuu xasuusan yahay inuu muctamir ahaa inuu ku burayo ibnu qudaame iyo kayrkiiba iyo ibnulmundiriyaba waxay soo guurinayaan culimmadu inay ku ijmaaceen oo arrintaa isku raaceen wlqadaau inuu qadayana waa waajib cala lfawri deg deg sanadka soo socda haddaan wax ku hor istaaga jirin inaad xajkii qadaysa waa waajib wain kaana alfaasidu haba noqdo taawucan suna ahaade xaj iyo cumro mar haddaad gasho sunaba ha ahaadaane waajib bay isu bedelayaan dhamaystirkoodu waa waajib hadday kaa guuraan qadahooduna waa waajib waxyaabaha shuruuc iyo gudagalka ku waajibayna kamid tahay hore usoo tilmaanay mar hadday sidaas tahay wlqadaau cala alfawri wain kaana alfaasidu taawucan wlkafaaratu kafaara waa laga doonayaa intaa lagaga hari maayo isagii waa dhamaystiri qada degdegana waa lagaa rabaa kafaara gudna waa lagaa rabaa istikfaartiina waa ku dheertayde wahiya kafaaradu badanatun neef geela inaad qashado fain lam yajid hadduusan heli karin fabaqaratun neef loo-ah fain lam yajid hadduusan heli karin fa sabcu toddoba ari ah fain lam yajid hadduusan heli karin quwima albadanatu dheebkii geelaa la qiimayn daraahima lacag baa lagu qiimayn wadaraahima daraahimti iyo shilimaadkiina acaaman cuntaa loo qiimayno loo bedeli wayatasadaqu bihi waana sadaqaysanaya fain lam yajid hadduunan helin saama waa soomayaa can kulli muddin mud kastaba yawman maalin buu ka soomayaa boqol mud hadday gaarto boqol maalmood baad soomi kontan hadday noqotana kontan maalmood baad soomi waa khiyaarka ugu dambeeya wy halkan mualifku wuxuu leeyahay fidyaa waajibtay sideedaba hal ogaado dam iyo fidya iyo hadyi baa waajiba haddii lagu yihaahdo xaramka iskale halkan laguma gawrici karo hadaad soo noqota reerahan aan xooli iyo geel iyo ari u qarin lagaa yeeli maayo waayo hadyiga iyo xaajigu wuxuu qadimayo xaramka iyo masaakiintiisa iskale saas darteed baa awooddaada iyo awood la-aantaadu xagga inaad ku awooddo weeye waxa la qiimeynayo taa haddaad ogaato hadyiga waajiba ma wixii nas sheego ama nasku tilmaamo uu hagasaan qaybo ugu tegi doono dambe qaybta shanaad mise wixii kale wixii hadyi ee laazimeen nas gaaran ahayn hadyigii xajka iyo baabkii adaaxiduu geli walihaada hadyigan iyo kafaarada qofkan laga doonayaay neef geela ama wax u dhigma wey baabulabaaxi markaan joogno neefka geela albadanatu tujzii can sabcin waalbaqaratu tujzii can sabcin washaatu tujzii can waaxidin toddoba ari u dhigmo lood iyo geeluna meesha ay isaga dhigmaan can sabcintaa abaaxida wey walihaadaaba fain lam yajid fa loola simay arrinta sidan ah ee laga doonayo ibn cabaas iyo cabdillaahi ibn cumar iyo cabdillahi bn camr ibn cabaas radi allahu canhuma ardaahuma oo baa la wada weydiiyey oo waxaa la yihi bal ka waran riwaayadka qaarkood ibn cabaas baa lasoo weydiiyey nin xaaskiisii u tegey maalinkii u horeysay iyadoo mina la marayo masii socodkiiba caraba aan la gaarin bay ka fakatay mise soo socodkii intaanu jamalaad iyo waxba tuuranin bay waxoogay ka fakartay calaa kulli xaal iyadoo mino la marayo bay waxoogay isku faraxumoodeen nin iyo xaaskii ka waran baa layidhi markaasuu yihi xajkiisii waa guray neef geelana wuu qali ilaa aakirkii ibnu cumar baa loo yimid ibnu cabaas saasuu leeyahay ka waran baa layidhi sidaa uu yihi baan la qabaa buli cabdillahi bn camr caas baa loo yimid ka waran nimankaasaasay dhaheene anna say dhaheen maayo say dhaheen baa la qaba markii lasii yar weyneeyo saxaabo khilaaftay ma ogin baa la kadib haddii uusan qofku xoolihii oo dhan kari karin fain lam yajid qawama badanata daraahima wadaraahima acaama lacag maxay keeni haddii uusan lacag neef kari karin lacag uma kari kareen inaad tidaahdo baa laga yaabaa laakiin ishkaalka sabab baa jirta sababta ad u weyday inaan lacag la ahayn baa dhici karta suuqiiba in laga waayo sooma dhici karta xoolihiiba suuqii haddii laga waayo oo lacag la-aani aynan ku haynin neefna aadan gacan ku haynin dee lacagtii geel noqon mayso ariya lo-na noqon mayso saa darteed xaaladaa hadday timaado sidii la yeeli lahaa lacag baa lagu qiimeyn lacagtiina cuntaa loo bedeli cuntadaasaa la gadi oo masaakiinta xaramka la siin cuntadii haddaad weydo cuntadii baa loo qaybin mudmud iyo koobo koobo lix boqol iyo dhowr iyo labaatankii garaanba maalin ka soogi ka waran soonka aduusan keliba kelina qaacidat waxay tilmaamaysaa in dimbadiisa lagu yeesho sidii kafaaratu ramadaanka ninkii haweenkiisa ku fakaray oo kale oo maalinku awooday icaam iyo wixii uu bixiyo ilan qof yar waayeela ama si kale u xanuunsan buu noqon karaa soomiba kelin wayaxiru wejiwa xawaajiba an yuxrima inuu soo xirto biqadaai qadihii uu xajkii ka fasaaday qadaynayey min xaysu axrama meeshuu kasoo xirtay biladaai adah inaad tiraahdo meeshan aan iska joogiyo xajka daba marka la gaaro magaalada dhexeedaan ka xiran lagaala ogola haddaad aafaaqi banaanka ka yimid ahayd ood miiqaadka kii kasoo xarmatay miiqaadka inaad tagto w fain kaana axrama hadii mid kasoo xirtay bihi xajkii min duuni miiqaati miiqaadka maal ka soo kaysad aa kasoo xarmatayna axrama bilqadaai wuxuu kasoo xihan min almiiqaati miiqaadkan aadi buy manaa waa qof la ciqaabayaa tahoo lagu sii adkaynayo waayo qalad baad gashay laakiin de hadduu sanadkii dambena soo xajiyo sidii oo kale soo kuma dhici karta sidii o kale ma dhici kartaa masalada waa laga hadlay wayundabu waxaa sunaa an yufaariqa almawtuu'ata xaaskiisii u tegay inuu faaruqo ka tago fi lmakaani makaankii alladii waiaha fiihi ugu tegay in qadaa hadduu qadeeyo wahiya macawi oo la socoto hadday soo wada qadeeyaan aaggii markii la marayo inay kalayawasigesitaan baana doonaya waayo xasuustu waxbay ku kicin kartaa bay leeyihi asalkaana cali baa laga wariyay radi allahu canhu ardaahu inuu yihi meeshoodii bay ka soo xarman aaggii markay yimaadaana wayatafaraqaani xataa yaqdiya xajahuma isagu ajka inta lagu jiroo dhan waa labay kala baxayaan midna dadkiisaasu dhinac ka raac midna dadkiisu dhinac ka raac si an iyo mixnadii qabsatay mar labaad ugu soo noqonin inay soo noqon kartana ninkii bisha ramadaan xaaskiisa ku fakaday nabigu markuu yihi waa sidee soon markuu yihi oo waxa sidan ii galay ma soon un soo maaha u ninka maalin sabri waayey miyaa lixdan maalmood sabri kara rasuulka ilaahi sal alay wasalam nin maalin sa waay lixdan ismahayn karo wain jaamaca hadduu haweentiisa u tago bacda taxallul awal taxallulkii hore markuu xalaal noqday masalada waxuu leeyahay xajku laba goor baa la xalaal noqdaa marna jusi iyo si haaf aa loo xalaal noqdaa marna si dhamaystiran baa loo xalaal noqdaa xajka qofku markii uu maalinta hore mina dhamaysto ee ququufu carafa uu soo dhameeyo ee babiid bimusdalifa soo dhameeyo ee maalinka tobnaad ee yawm alxaji alakbari aada mina kusoo noqoto acmaal dhowraa lagaa doonayaa kow ramyu jamrat alcaqaba waa lagaa rabaa laba xalqi iyo taqsiir waa lagaa rabaa midkood saddex dawaafkii waa lagaa rabaa afar hadyi gawrici waa lagaa rabaa qofkii lagu yeesho afartaa laba ka kamida haddaad samayso taxallulkii horaad joogtaa wax kasta oo xajka dartii xaaraan kaaga noqday waa kuu banaan yahay ila nisaab dharkii waad xiraan bedel cadarkii waad marsan ciddiyihii waad iska guri wahaakada wax kaloo bisababil kastoo bisababil ixraami xaraam kaaga noqday waa kuu banaanaanayaa ila nisaab haddaad acmaasha inta kuu dhiman maalintaas soo samaysato oo afartaba soo dhamaystirtana xalla alxilla kullahu taxallul haani oo taam ah baad yeelano xataa haweenkii iyo raggii isqabay way isu banaananayaan labadaa taxallul wey dib buu ka sharxi doonaa kayfiyada xajka laakiin masaladan baa halkan ala soo gashay haddaba haddii labadii taxallul dhexdooda markuu mina iyo musdalifa iyo carafa soo dhamaystay ee maalintii acmaashii laga rabay laba kamida sameeyey kadib hadday haweentii isku fakadaan waxaa la yidhahdaa taxallul awal waa gaaray waxyaabihii yaryaraa waa u xalaal noqdeen dumarkuse waa weli laakiin ninkan xajka intii muhimkahay waa dhamaystay alxaju carafa waa soo dhamaystay yawma alxaji alakbar acmaashii la qabanayeyna in badanoo kamida ah waa dhamaystay xajkii wax yar baa u haray lam yafsud xajuhu xajkiisii buri maayo wa alayhi shaatneefaa laga rabaa qofkii muxaram maxduuraadkii kale maxduurnimadii haweenku halkii weyneyd way ka soo degiyo kuwa xalaasha hadda noqda ee yaryaraa booskoodiiba iman waa dembi hadyi hadyi waajibiye fidye waajibiye laakiin xajka aan jebinin wain jaamacatu haweentiisa u tago naasiyan isagoo halmaansan uu ishalmaamay xajii cumra ba ku jiray markaasaa hawri ka dhacday falaa shaya calayhi waxba laguma laha waayo nisyaankaa baa isu cafiyeyba in allaha wadaa can ummati alkhaaa wanisyaana wama sukriyu calayhi wixii halmaamaan halmaan hadal kuma jira wy wayaxrumu calayhi sidoo kale waxaa ka xaraam an yatazawaja inuu guursado aw yuzawija uu guuriyo inuu nikaax aqbalo oo cabiltu uu yihaahda ka inuu isagu waliyu nikaax noqdo ama wakiilkii caaqidka ee guntaye sheeka ka ahaa noqdo oo waan kuu meeriyey waan aqbalay la yidhaahdo lama ogola an yatazawaja aw yuzawija iijaab iyo qabuul midna lama ogola way an yatazawaja waa inuu aqbalo aw yuzawija waa in uu isagu guuriyo ijaabka la yimaado cidi weli u ahaana ma meherin karo isaguna waxma mehersan karo nabigaana ka sugan tahay sl xadidka cثmaan ibn cafan inuu laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu mana guurin kara mana loo guurin karo haddii aad tiraada xadiidka ibn cabaas wuxuu ahaa nabigu maymuunu guursaday wahuwa muxrimuna waxaan leenahay xadiidku sanad ahaan waa ansaxay laakiin matni ahaan waa wahmi ibn cabaas isloofis ka dhacay wey bidaliil inuu fi laftiisa ku yaalo arrintaa markay dhacday maymuuna nafteedii in loo yimid uli rasuulku mayda murim isagoo murim ku guursaday ay tiri maya way guursaday wanaxnu xalaalaani bisarif meesha sarif la yihaahdo anoo xalaal ugu guursaday ibn cabaas aa ismoodsiye marka iyadii la guursaday baa ale labada yada xalaal banayn isagana waa yaraa nin yaroo dhalinyaro ahaa waxaa ayidaya xadiis dacfi ku jiro ninkii ergeygii udhaxeeyey nabiga iyo maymuuna wuxuu ahaa sawmaha abu raafic wuxuu le isna labadaba xalaal bay ahaayeen taasaa ka saxsan marka fain facala haddii uu sameeyo wax guuriyo ama guursado falcaqdu baailun guurka waxba kama jiraan neerkaa ma asixin isqaban mayso ku noqoshuu baahaya wayukrahu lahu waxaa karaahiyaa an yaktuba imra'atan haweeney inuu doono inta xajka lagu jiro ama naftiisa ama ligayrihi inuu gabar reerkoodii weydiisto hanala siiyo yidhaahda haweeney lama ogola wa an yashhada inuu ka marakaco calaa nikaaxin guur inuu markhaati ka noqdana lama ogolo amaa khidbada waxay ku habooneyd inuu xaraam wayo yidhaahdo waayo isla xadiidkii guurka xaaraantinimeeyeyba wuxuu ahaa laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa yaktubu mana doonan karo intaana macnaheeda waxaa laga fahmay guur iyo agagaalkiima mari karo markhaatinimadana de anugu waxaa weeye baktiga ma cunee maraqiisaan cabaawey anigu ma guursanayo mana doonayo laakiin waan kaabayaayo markhaatigiiyo abaabulkan kala qayb gaada iyadana lama ogola baabka ka fogow baabulkaraahiya waa ku haboon tahay ilxaaqan litacliili waa sadan lidaraa'ici bay leeyihi alkhaamis arrinka shanaad ee ugu dambeeya maxduuraatu ixraamkii yaxrumu waxaa xaraam an yastaada inuu ugaarsado kulla saydin ugaar kasta bariyin oo bari jooga maakulin la cuno aw maa tawallada ama wixii ka dhashay min maakulin mid la cuniyo wagayri maakulin mid aan la cunin halkan mualifku raxima llahu tacaala ugaarsigii inuu xaraam yahay buu ka hadlay ugaadhi inay xaraam tahay laba shardi buu ku xiray ugaadhu waa inay ugaad banaan jooga tahaye aynan xakii badda ahayn kalluumaysiga waa lagu ogol yahay oo muxrima haddaad badda sii marto ama baddaba iska tagto inaad kalluumaysatahay dhib ma laha in waxaanad ugaarsanayso wax la cuna uu yahayna taxriimku waa shardi haddii aad disho xayawaan waxa la cuno aan ahayn dee saydba lama yidhaahda ilaahay baa wuxuu yihi waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruman ugaadha bariga marka la yihi kii baxriga in la halkaa ka garatay bariyin aayaddaa lafdigeedaa laga keenay marka daba ugaadha in la xaaraantinimeeyeyna aayad kalena waa lagu sheegay uil lakum sayd lakum bahimat lancaami ila maa yutla calaykum gayra muxili saydi wa xurum saydkaana saydulbari baa loo jeedaa de wax la cuno un baana la yidhaahdaa waan waa utegi doonaa shay ma'kuula maxaa faa'iidada ku jirta tahay ugaar waa tii la cunoo la waarsane waxaynoo iman doonta injirtii iyo kaneecadii iyo ninkii dila iyada maxaraanbaa baa inoo iman doonta iyo waxyaabaha lamidka wax la cunaba ahayn fa in hadduu ku dhintay fii yadihi gacantiisa adoo haya buu gacantaada ku dhintay maadan dilin aw atlafahu ama isagaaba dilay aw atlafa ama wuxuu dilay juzan minhu juzahu qayb ka kamida baal baad ka jebisay baashii qooleyda meelaha iska duulaysay lazimahu ljazaa inuu gudaa waajibka oo dandhaw dandhow baa laga doonayaa see loo dandhabayaa laba mid weyn waxani wax shabaha ma jiraa oo xoolaha la dhaqdaa hadduu jiro kaasoo kale aad ku dandhabi hadduusan jirinna waa la qiimayn fain kaana haddii u sugnaado lahu saydkiyaa dishay masaa milun waxu dhigma oo min anacami xoolaha la dhaqdaa wajaba milu isagoo kalaa waajibi min anacam haddaad cawn iyo garanuug iyo waxyaaba lamida ah aada dishaaye dee neef araa laga rabaa haddaad biciid iyo dameer iyo wax lamida ah dishana de neef lo-a lagaa rabaa geri iyo garanuug iyo agtooda haddaad martana de neef geelaa lagaa rabaa midba midbaa u yarage geligu geel u yaran yahay garanugtuna geela iya raacsan tahay laakiin baqarulwaxshiga dabeerfarow iyo biciidkuna loday u yar dhow yihiin wahalahan kalena arigay usii dhow yihiin haddii aad sagaara disho waxaad baad qali ilaa akhirihi bakaylihii haddii aad dishana ilmo yaroo ido oo baraar aad qali ilaa akhirihi in kaana lahu milu min annacami wajaba mase miluhu min annacami waa waajibaya yukhayaru waxaana la kala dooransiin baynahu neefka inuu qalo wa bayna acaamin cunto biqiimatii neefkii qiimihiisa inuu bixiyo iyo wa bayna sawmin inuu soomo bikulli muddin mud kastaba yawman maalin qur-aankaa intaa tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa xurum idinkoo muxrimiina ugaarah digina ayib waman qatalahu minkum mutacamida ninkii kas u dilay ninkiini kamid ah. isagoo muxrim kas u dilay fajazaa milu maa qatala min anacam fajazaa-un baa laga rabaa milu maa qatala min annacam wixii uu dilay waxayse dhigmo oo min annacami xoolahii kamid a ah lagaa rabaa waxu dhigmaa duuliyaho lagu mateli kara w yaxkumu bihi yaa xukumaya marka kan arig uu dhigmaa kan loob uu dhigmaa yaxkumu bihi waxaa xukumaya dawaa cadlin minkum laba qof oo caadiliin baa xukumaya hadyan baaliga alkacbay waana hadyi kacbada la geyne reerkiina u qalan mayse xoolahaas iyo masaakiinta gurihiina joogta kula laaban mayse xajkaa iskale aw kafaaratu طacaamu masaakiina ama kafaare gud cunto masaakiin la quudiyo aw cadlu dalika siyaaman ama masaakiintaa cawquudinaya cuntadaa wax dhigmo soon aan lagaa rabaa intaa waa ciqaab liyaduuqa wabaala amrihi wuxuu sameeyey cirab xumadiisa ciqaabka udhaniyaa la rabaa so kadaa intii lagu yihi maadan diidin oo maadan dilin cuqubadaasaa kuu taalla xoolaha inaad qasho ama acaam ku qoybayso ama acaamkii kula muddi yawman aad ka soontaa lagaa doonaya intaasi waa haddii uu masal leeyahay haddii uusan masal lahayna oo shimbire iyo wax lamida u yahayna wain lam yakun lahu haduusan lahayn milun wax u dhigmo oo shabaha wajabat ilqiimatu qiima waajib muxuu kani suuqa ka joogaa isagoo ay banaan tahay in la gato oo la cunayo muxuu suuqa ka joogaa baa laleeyahay wixii sicir suuqa ahay oo lacag baa lagaa rabaa ama cunto u bixi ama can kulli muddin yawman ka soo ilaa fi lxamaami qowleyda iyo wamaa cabba wax cabitaankii wey cabba waa carabi wahadaracya fashaatun mefarya cabba waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha wax cabba waa laba qaybood qaybna carabkay ku cabaan ay kaga balaqbalaqsiiyaan taa ma aha lafdiga walaqa iyo wax lamida loo isticmaalaa cabba haddaad maqasho waa waxa aad muudsadee biyaha miigta sida lo-da iyo dadka iyo ay u cabaan le biyahaku markaas aad kaba balabalasiiside waa budsatayo waa mugtaa qofkaasoo waxaas waaa leedahay cabba cabba almaa inagu cab markaan leenahay ereygu af carabi wey wax allaalay wixii sidaa biyaha u caboo dhan iyo qooleyda neef ay ama ciya oo u iyo guuguusiya shimbirtaa u ciyana fashaata neef ariyaa laga rabaa isaga sababtoo ah aahaar saxaabada badan baa dad qoolaydii xaramka ku xadgudbay neefnafan ay ku xukumeen taa lilasari baan raacaynaa lalqiyaas lidalika imamu shaafici markuu arrintan ka hadlayay isagu wuxuu leeyahay cumar iyo cusmaan ibni cumar ibni cabaas iyo dad badan markuu ka soo guuriyey wuxuu yihi lilaaaari laa qiyaasa aahaartaa abaan raacnaye qiyaas qaacido keenaysa neef adhia shimbirtii in lagu dandhabaayo maaha waxay ahayd bilqiimati in la raaciyo uma in shaa hadduu doono yukriju bilqiimati wuxuu ku bixinayaa qiimadii acaaman cunto aw yasuumu likulli muddin yawman ama mud kastaa maalinku ka soomaya kadib wuxuu yhi xarum waxaa xaaraama daalika kaas kulluhu dhammaantii cala arajuli walmara shantan arrimood ee maxduuraat alixraamka ah ee midda koowaad lubsu lmakhiiti ay tahay ta labaadii tiibkii iyo carfiya ay tahay ta saddexaadkii maxeer iyo cidiyagur ay tahay ta afraad jimaac ay tahay fashanaadna ugaadhi ay tahay yaxrumu dalika kullu intoo dhan waa ka xaraam cala rajuli wlmarati ilaa ficla tajarudi falka in laiska dharbixiyo laiska araamo min almakiii iyo kashfi rasi labadaa maahan madaxa in la babaneeyo inay waajib tahay dharka tolana la bixiyo raggay khaas u tahay dumar kuma jiraan fayaktasu wujubuhu cala rajuli bay gaar ku tahay laakin yalzamu lbata waxaa ku waajiba kashfu wajiha wajiga inay banayso waa waajib waay nabiga xadiidkii ku yihi walaa tantaqibu lmar'atu walaa talbasu lqufaazeyn wejigana ma dadan karto golofis gacmaha la gashadana gacmo gashina ma xiran karto fain araadat hadday doonto gabadhii wejiga inay ragga iska asturtana way rabtaa niqaabkay xihan lahaydna waa loo diiday wax hal ama jira ah nacam fain araadat isatra hadday doonto inay qariso can innaasi dadka sadalat calayhi wejiga waxay kor kaga soo dayn shay-an waxbay kor kaga soo dayn bisharti an laa yamasa wajha maradaasi wejiga inayna taaban baa shardi ah fain masow haddii uu taabto min gayri ikhtiyaariha khiyaar la-aanteed hadduu ku taabto lam yadura ma dhibayo oo maxay samayn waxay samayn kartaa inagu hadda koofiyad yaraha foodle dhalinyaradu xirtaan sooma jirto waxay samayn kartaa taasay xihan kadibna halkan ay kaga sii dayno tan foodeeda baa wejiga ka ilaalin haddii markaa dabayli ka hor timaado oo kale oo intay maradii soo jiida ay wejiga taabsiisaay fain massahu min ayri ikhtiyaariha lam yadur dhib ama koofiyadda aan tusaalo baan uga jeednay ama iyadu laba mara intay meelahan gashata booska koofiyadda hageliso ama wax kaloo ka haynaya meelahan intay ku xirato sidii dallaalin ka dhigaya ha samaysatee calaa kulli xaal wejiga way ka qarin kartaa waxaan wejiga haynin oo maro kor laga soo daayay wejigana wax ka yar celinaya uu jiro haddee markaa wixii baa dhacay oo siibtay intay soo celinayso dabayl iyo waxbaa ku sameeyey dhib ma laha min gayri ikhtiyaariha lam yadur walilmuxrimi wuxuu u banaan xaku ra'si madaxa inuu xoqdo hadduu cuncuno wa jasadii jirkiisa biadbaari cidihiisa ku xoqdo bihaysu laa yaqtacu shacran isagoon tim tingoynaynin inuu madaxa meeshii cuntiya jirka xoqdaay waa la ogolya walow qatala alqamla hadduu doono injirta haba dilo injirta hadduu dilo wax fidyaa lagama rabo sababtoo laba labadaba ay ku cileeyeen fuqahadeena waxay dhaheen marka koobaad liannahu laysa makuulan wax la cuna ma ahade saydkii maakuulka fidye laga bixin jiray tan iyo jaza laga bixin jiray lianna hada laysa maakuulan waa sida imaamu nawowi ku leeyahay fi majmuuc sharxil muhadab ka hadlayo mid kalena way u deliishadeen waxay dhaheen in la dilaaba banaanba oo iyadoo kugu socota daaf intaad soo qabat inaad dishaa banaanba sida kaneecadaba inaad disha u banaan qiyaasan laa nasan qiyaas xaqiiq keentaan nabigu soo badhin xadiidii saxiixanka ku yiilay khamsu fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram shan faasiq oo xilli iyo xaramba lagu dilo oo muxrim iyo keyrkiiba ay dilaan baa jira waxaa kamid ah baalkii dabaqalooci waxaa kamid ah bahashii dafari ama maxaa kale baqalyada ah waa la yihahdaa a xagatana weydaa soomaalida qaar tan ilmaha ka dafta waxaa kamid a ah alkalbu lcaquulu baa kamida ah. waxaa kamida abeesooyinkii masaskii baa kamida waxyaabaha waa darar bay leeyihiin waxyaabaha waxaa looga qiyaasan bay dhaheen mu'diyaadka dadka dhiba inuu dararkooda dafciyo oo iska celiyo waa banaan tahay kanaaca waxay yidhahdeen dararkeedana waa muuqdao dadkii waa cunaysaa dee manfaco loo baaqiyeenoo loo daayana malehe fa hiya kalcaqrabi qiyaasan yajuuzu qatluha wixii dilkiisu banaanaana de maxduuraadkii fidyada iyo jazaha la iska rabay kuwaba jirtaba halkaana ay la mareen laakin yukrahu waaa waaa karaahiyaa an yafliya muxrimu muxrimkii inuu baadhbaadha rasahu madaxiisa falaa rasahu waxaa la yidhaahdaa injir iyo wasakbu madaxa ka daydeeyey wey madaxa inuu baadhbaadho maanta o dhan faraha saa ku yidhaahdo bal wax injira ma ku jirtaa hadday meel xanxunayso bahashi meeluu ka arko uu raadin karaa laakiin maanta o dhan madaxa farta inuu ku walaaqo oo madaxii baadhbaadho lama lama ogola falaa rasahu madaxa inuu baadhbaadho isaga lama waa karaahiyo haddaadan tingoyni xaaraan maaha laakin waxaasadan lin dariicatiyo haddaad maanta o dhan farta kula jirta timi inaad gurtun baa laga yaabaa fain qata'a minhaa hadduu ka dido qablatun hal hal hal hadduu jiro ah injir nudiba waxaa sunnaa an yatasadaqa waxun inuu sadaqaysto walow biluqmatin habar afka wax la geliyo ha noqotee khilaafan khuruuja min alkhilaaf culamada qaarkood baa shakiya hadal geliyey uruja min ailaaq way iska fiican tahay xataa injir haddaad disho hal mar wax la geliyana ha noqotee daan miskiin wax iska siiso way fiican tahay bay yidhahdeen halkaas caawa ku daynayna wallah alam sal allah wasala ala subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqbiruka waatuub ilayk